رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii tawxiidka ama fatxulmajiid waxaa weli aadna loogugu tilmaamayaa oo naloo sheegayaa towxiidkii caqiidada baabu baabu wuxuu baab u yahay attasannii isku magacaabidda biqaadi alqudaati iyo wa naxwihi wixii markaa la mid ah qofka in loogu magac daro ama uu isugu magac bixiyo qaadi lqudaat oo macnaheedu ay tahay qudaadda madaxda madaxooda qaadi lqubaad qudaadda qaadigoodii boqorka boqorada iyo wixii markaa la mid ah fi saxiix waxaa ku sugnaa can abi hurayrata radia allaahu canhu can ilnabiyi sal allahu calayhi wasalama rasuulkii ilaahay qaala inuu yidhi ina akhnaca ismi magackan u xun una liitaa ina akhnaca ismin cinda allaahi ilaahay agtiisa rajulun waa nin tasamaa isku magacaabay melika alamlaaki boqorka boqorada melika alamlaak laa maalik maalik ma jiro boqor ila allah ilaahay mooyaane subxaanahu wa tacaala boqoraan alla ahayn ma jiro magackan u liita u fool xun u dullisan waa ilaahay maalikun mulkiga ahaa magaciisa qofka sheegta qofka isku magacaabaa magaciisa uxun melikul amlaak laa maalika ila allaha maalik aan ilaahay ahayn ma jiro qaala sufyaan wuxuu yidhi mithlu waxaa la mid ah shaahan shaah boqorka boqoradee la mid taha shaahan shaah waayo qul illaahumma maaliku lmulki maalikulmulki waa ilaahi subxaana wa tacaala bacdamaa xaaladdu ay sidaa tahay shaahan shaah waa la midoo iduna taasoo kale markaa la mid tahay wa fii riwaayatin werin kale waxay ahayd aqyadu rajulin aqyadu rajul macnaha ninkan u liita waa sida hadda aan soo marnay oo kale qofka ugu xun oo ugu akhnacnaysan uguna liita magac ahaan marka la fiiriyo sifaadyaalka iyo kulli waxyaabaha waa isku wada mido magaca ilaah subxaanahu wa tacaala agtiisa ugu qiimaha yar ugu xun wuxuu yahay e, rajulun cala allaahi alla korkiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo wa akhbathuhu uguna khabiirsan qowluhu akhnacu yacnii awdac waa mid dhulka yaala waa mid liita oo eber ahoo dhulka markaa yaala magaca kaasaa markaa u hooseeyo markaa u liita wafii riwaayatin agyadu rajulin cala allaahi yowma alqiyaama wa akhbahuhu uguna xun magaca noocaas ah waayo qofka loogu carab badan yahay oo ilaahay agtiisa ugu liitaa waa qofka isku bixiyey boqorka boqorada boqor aan ilaahay ahayn ma jiro subxaanahu wa tacaala bacdanay xaaladdu sidaa tahay ayaa waxaa loo baahan yahay magaca laftiisa layska ilaaliyo dadaa sharaf doonnimo iyo hal waxa noqo iyo wax u sameeya maalinta qiyaamana laga yaabaa inay dhibaato fara badan markaa gaarsiiso mashaakil fara badanna ay markaa gaarsiiso bacdamaa saas ay tahay qofku waa inuu ilaahay amarkiisa qaataa baabu ixtiraami asmaa'i illaahi tacaala magacyada ilaahay oo la ixtiraamo ayuu baab u yahay iyo wa taqyiiri alism magac in la bedelo liajli dalika arrintaa darteed ilaahay magacyadiisoo la ixtiraamayo darteed magac munaasab aan ahayn qofku hadduu leeyahay in laga bedelo baabu ixtiraami ixtiraamo asmaa'i illaahi ilaahay magacyadiisa tacaalaa sareeye iyo wa taqyiiri alism magac bedelitaankiisa liajli dalika arrintaa darteed in loo bedelo can abi shurayxin annahu abaa shureyx kaana wuxuu ahaa yukanna mid lagu kuniyeeyo lagu naanayso abalxakami abalxakam baa la odhan jiray aabbii xikmadda fa qaala lahu nabiyu nebigu wuxuu u yidhi sala allahu calay wasalam abi shureyx ina allaha huwa alxakamu ilaa isagaa xakam ah wa ilayhi alxukmu xukunkuna xaggiisuu ahaaday ilaahay asagoo xakam ahoo wax kala xukmiya xaggiisuuna xukun ka ahaaday fa qaala wuxuu yidhi abii shureex inna qowmii tolkey ida ikhtalafuu hadday isku khilaafaan fii shayin shay atawnii way ila imaan jireen qoomka aan ka dhashaybaa haddii wax dhibaato ah ka dhex dhaco way ii imaan jireen atownii way iila imaanayeen fa xakamtu markaasaan kala garsoori jiroon kala xukmin jiray baynahum dhexdooda faradiya way raalli noqon jireen kila alfariiqayni labada qolaba labadii qoloo dooda iyo xukunku ka dhaxaysay khilaafka wixii aan ku xukmiyo way ku qanci jireen kila alfariiqayni fa qaala wuxuu yidhi marka maa axsana haada maxaa ka fiicnaan badan midkan famaa laka min alwaladi ilmoma leedahay famaa maxeebaa laka kuu sugnaaday oo min alwaladi wiilal ah qultu waxaan iri buu dhahay shurayxun wa muslimun wa cabdullaahi wiilashaasaa leeyahay qaala rasuulku wuxuu dhahay faman akbarahum yaa ugu weyn qultu waxaan idhi shurayx baa u weyn qaala wuxuu ii dhahay fa anta abuu shurayxin baa tahay abalxakam maalintaasuu ka beddelay rasuulka sala alla calayh wasalam abalxakami bay ku kunyeen jireen oo ay ku naanaysi jireen war xakamku alluu u sugnaaday xukunkana xaggiisu ahaaday buu dhahay nebiga marka wuxuu sheegay abii shureex sababta abalxakam loogu bixiyey munaasabaddii ay ku timid qoomkay buu yidhi inna qowmii qoomkayga ida ikhtalafuu hadday fii shay isku khilaafaan atownii way iila imaan jireen anay ii keeni jireen waxay isku khilaafaan fa xakamtu waan xukmin jiray baynahum dhexdooda faradiya raalli buu ku noqon jiray kila alfariiqayni labada darafba labada dhinacba mid kastoo ka mid ah waxaan ku xukmiyuu ku qanci jiray way qaadan jireen fa qaala maa axsana haada maxaa ka wanaag badan buu dhahay nebiga nin fiican baa tahay arrintaa waa shay qiimo badane si lagaaga bedelo mtaqaanaa abalxakam famaa laka min alwaladi maxaad leedahay oo ilmo ah ama wiilal ah qultu waxaan idhi buu yidhi shurayxun baan leeyahay iyo wa muslimun iyo wa cabdullaahi qaala faman akbarahum kee u weyn qultu shurayxin baa u weyn baan idhi buu yidhi qaala fa anta abuu shurayxin baa tahay rawaahu abuu daawuud iyo wahayruhu abuu daawuud iyo khayrkiibaa xadiid ka wariyey sidaa darteed waxaa loo baahan yahay asmaadii magacyada ilaahay in la tixgeliyo in la ixtiraamo in khayrkii wanaagga loo badiyo qofku eg inuu magaca taasoo kale hadduu leeyahay inuu markaa takyiiriyo ama uu bedelo xaas xaasaska nebiga ka mida barraa la oran jiray rasuulka sala alla alay wasalam zaynab buu u bixiyey wuxuu ka baqay in la yidhaahdo barra xaggeeduu ka yimid in allaha subxaana wa tacaala aayadda qur-aanku waatay tilmaantay inaa kunna nadcuuhu min qabl ina huwa albaru raxiim ilahay waa baan raxmad badan saa darteed gabadhan wuu ka bedelay rasuulka sal alla aleh wasalam magaceeda baabu man man buu baab u yahay baabkiisii waaye man ayuu baab u yahay hasala ku circiyaaroo ku jeesjeesaa bishayin shay oo fiihi dikruullaahi dikriga alla ku sugan aw ilqur'aani ama qur'aanka ku sugan aw amase alrasuuli rasuulka ku jeesjeesaa intaa qofkii la yimaada faqad kafar wuu kufriyey baabu man hasala qofkii ku ciyaaro ku jeesjeesa baabkiisii waaye bishayin shay oo fiihi dikruullaahi dikriga alla ku sugan aw ilqur'aani ku sugan aw amase alrasuuli rasuulkaba ku jeesjeesaa intaa qofkii la yimaadaa faqad kafar macnaha inuu kufriye buu baab u yahay iyo wa qowlu ullahi tacaala ilaaha sarreeye qowlkiisa uu dhahay wala in sa'altahum haddii la weydiiyo oo la dhaho ka warama xaaladan maxay ku timid oo waxaan aad u samayseen layaquulunna waxay odhanayaan innamaa kunna naquutu wanalcab iska iciyaaraynayo iska dhex dabaalanaynay walain sa'alta haddaad weydiiso hum ayaga wala su'aaloo la dhaho maxaa idinku kalifay oo diinta wax uga sheegteen inna layaquulunna waxay leeyihiin innamaa in kale ma ahee kunnaa waxaan ahayn nakhuudu kuwa iska dabaasha wanalcabi ciyaara qul dheh abillaahi ilaahay wa aayaatihi aayaadkiisa wa rasuulihi iyo rasuulkiisa miyaad kuntum ahaateen tastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesa fa ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisaad ku jeesjeesaysiin miya laa tactadiruu ha cudurdaaramina qad kafartum waad kufriseene iimaankiinnii kadib ayaad markaa kufriseen can ibni cumara ibni cumar waxaa laga wariyey wa muxamed ibnu kacab iyo wa zayd ibnu aslam iyo wa qataada dakhala inuu soo galay xadiidu bacduhum qaarkood xadiidkiisaa fii bacdin qaarka kala dhex galay intaba xadiidku way wariyeen laakiin waatan oo muuqum waxawaaye xadiidkoodiibaa isdhex galay oo e, e, dakhala xadiidu bacdihim fii bacdin annahu qaala inuu yidhi rajulu nin oo fii qaswati tabuuka duulaankii tabuuka markii lagu jiray ayaa nin dadkii la socday wuxuu dhacay maa ra'aynaa ma aanan arkin mila quraa'ina quraa'deena oo kale haa'ulaa'i ee kuwaan ah saxaabaday ula jeedaan arqaba butuunan kuwa ku caloolo waaweyn wax cunitaan badan macnaha walaa akdaba alsunan cabna ka ben badan walaa ajbana kana fulisan cinda alliqaa'i la kulanka cadowga markay la kulmaan yacnii rasuul allahi iyo wa asxaabahu alquraa bay ula jeedaan laa ilaaha ila allah sida loo socday buu yidhi ay dhaheen ay nin ka mida ah, wuxuu yidhi quraa'deenaan nimankan quraa'da lagu tilmaamaayo ee saxaabada iyo nebiga la socda ah ma arkin weligeen wax ka rajo badan arqabka waaye dadka raqbada qaba butuunan xagga caloolahooda caloolo waa weyn yihiin wax uun bay cunayaan way raqbaynayaan way jecel yihiin mar kasta walaa akdaba alsunan xagga carabkana ka been badan marka la hadlaayo walaa ajbana kana fulaysan cinda alliqaa'i la kulanka agtiisa oo marka cadowga lala kulmana waa fulayaal yacnii rasuula allaahi sala allahu calayh wasalam bay ula jeedaan iyo wa asxaabahu asxaabtiisa alquraa'a faqaala lahu caaf ibni maalik baa wuxuu ku yidhi kadabta been baad sheegtay walaakinaka munaafiqun munaafiq baa tahay la uhbiranna waan u sheegi oo u sheegayaa rasuul allahi sal allah calayh wasalam fadahaba caaf caaf wuu baxay ilaa rasuuli illaahi buu aaday sala allahu calayh wasalam fadahaba wuu tegay caaf ninka lagu magacaabo ilaa rasuuli illaahi rasuulkii allah ayuu u tegay liyukhbirahu suu ugu khabruu ugu sheego fawajada alqur'aana qad sabaqahu qur-aankaaba ka hormarayba ilaahay aaba sheegayba subxaana wa tacaala ilaahay ayaa qur'aan soo dejiyey intuu socday ayaaba ilaahay usoo qabray subxaanah wa tacaala waasxaabahu alqura faqaala lahu cawf ibni maalik baa yidhi kadabta beenlow baa tahay been baad sheegtay beenaa le walaakinaka laakiin adigu munaafiqun munaafiq baa tahay la ukhbiranna khabre oo khabre waana u sheegi doonaa hadalka aad tiri rasuul allaahi sal allahu calayh wasalam fadahaba cawf cawf buu soo baxay ilaa rasuuli illaahi buu soo aaday waa cawf ibni maalige liyukhbirahu suu ugu khabro arrinta ugu sheego fawajada coof wuxuu helay alqur'aana qur'aankii oo qad sabaqahu ka soo dhaqay ka soo hormaray fa dalika rajul ninkiibaa yimid ilaa rasuuli illaahi rasuulkii alluu u yimid waqad irtaxala rasuulkoo rartay oo rakiba naaqatahu heshiisii koray heshiisii buu iska sii korayoo wuu rartay waaba dhaqaaqi rabaaba ninkii saadhahaayey wuu ordayaa markaa yimid faqaala wuxuu dhahay yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow inamaa in kale ma ahee kunaa waxaanu ahayn nakhuudu kuwa iska dhex dabaasha hadalka wanataxadad waa isaga sheekaysanaynay xadiid arakbi sheekada jidka safarka sheekadiisa marka jid dheer lagu socdo saddex qofna aad tihiin la sheekaysanayo socodka lama dareemayo laakiin shib haddii layahoo la socdo ama keligaa aad tahay dhulku waa kugu dheeraana soomaha saa darteed baa wuxuu yidhi wax kale nagama ahayn hadalkan aan ku hadhayn waaweynyaalkan iyo fulayaashan iyo beenaalayaashaan jidkan ku goynaynay macnaha wax kale kama wadin inamaa kunaa nakhuudu waan iska dhex dabaalanaynay wanataxadau waa sheekaysanaynay xadiida rakbi safarka sheekadiisa naqtacu bihi waan isaga honaynay anigoo rasuulka hashiisa xarigeeda bimiscati naaqati rasuuli illaahi raaqada iyo hasha rasuulka sala allahu calayh wasalam waxa hasha lagu xiro afka loo geliyo ama sanka saa looga xiro xarigeedu saa ugu dheggan yahay wa ina alxijaarata dhagxaantuna tan tankubu rijlayhi ay jiidayaan lugihiisa wahuwa yaquul uu leeyahay inamaa kunna nakhuudu wanalcaba iska ciyaareen waa iska dhex dabaalanaynay fayaquulu lahu uuna u odhanaya asaga rasuuluullahi sala allahu calayh wasalam abillaahi ma ilaahi wa aayaatihi ay aayaadkiisa wa rasuulihi iyo rasuulkiisa miya kuntum tastahzi'uuna ahaateen kuwa ku jeesjeesaa laa tactadiruuha daaranina qad kafartum waad kufriseen bacda iimaanikum rumayntiinnii kadib rumayntiinnii kadib ayaad markaa kufriseenne waxbaha cudur daaranina maa yaltafitu ilayhi wamaa yasiiduhu calayhi saana ma uusan u milicsanaynin mana uusan uga kordhinin rasuulka sal alla calah wasalam maa yaltafitu ma uusan milicsanin ilayhi xaggiisa wamaa yasiiduhu ugamana kordhinin hadalka calayhi korkiisa rasuulka sal alla calah wasalam qul abillaahi waaayaatii warasuulihi kuntum tastahzi'uuna saasay ku kala tageen ha cudur daaranina waad kufriseen rumayntiinii ka dibin xalabahaasoo dhan waxay tilmaamayaan yaan lagu jeesjeesin aayaadka ilaahay yaan la caynin aayaadka ilaahay yaa dhibaato markaa la gaarsiin aayaadka ilaahay saasaa markaa loogu talagalayo qofka waxaa la leeyahay si fiican khayrkii wanaagga ugu dadaal baabu qowli illaahi tacaala walain adaqnaahu raxmatan mina nahu haddii aan dhadhansiino raxmatan raxmad iyo naxariis minaa xaggeenna ka ahaatay min bacdi daraa'a dhibkii kadib masadhu taabtay dhibkii taabtay kadib haddii raxmad loo la dhabansiiyo layaquulanna wuxuu odhanayaa anaa shaqaystay anaa saa yeelay anaa inta ka baxay haadaa lii uu ii sugnaaday wamaa adunnu saacata saacadda qiyaamana u malayn maayo qaa'imatan mid qumaysa inay tahay saacadda qiyaamana ma istaagayso wala in rujictu haddiise la ii celiyo ilaa rabbii rabbigay xaggiisa haddii loo celiyo ay dhacdo xataa maba dhacaysee wala in rujictu lacalla haddii lay celiyo ilaa rabbii rabbigay xaggiisa inna lii waxaa iiga sugan oon ku leeyahay cindahu agtiisa lalxusnaa wanaag wanaag ayaa iiga sugan falanunabbi'anna ilan warannee oo waan u warramaynaa buu yidhi ilaahay falanunabbi'anna waan u warramaynaa aladiina kubii kafaruu kufriyey bimaa camiluu waxay camal qabteen oo ay sameeyeen baan u warramaynaa walanudiiqannahum waan dhadhansiinaynaa min cadaabin haliidin cadaab adag cadaab haliid ah bay dhanayna wuxuukaanheegay wa ana anigu maxquuqun bihi baan ahay mid xaq ku leh in waxaan aan helo oo lay siiyo waa mutaystay ila cilmi baan lahaa shahaadaan lahaa dictooraan diyaariyey dictoora diyaariso dhulka xaaqba meenqaa ka soo baxdayoo intaad diyaarasay darajo diyaariyeyo digtoriyaal diyaariyo shaqana aan haysan meeqaan weligii xaraf xariiqin ba iyo ta'na loo dhigin kaana xoolo badan ilaahay subxaana wa tacaala baa risqiga bixiya shahaado iyo camal iyo waxaad baratayna kuma xirna sidaa darteed buu ninkaa wuxuu bujahan uu ku fasirayaa haadaa bicamali kani camalkayga waaye ayuu leeyahay waana maxquuqun bihi baan ahay wa qaal ibnu cabaas wuxuu yidhi yuriid wuxuu ula jeedaa min cindii agtayda haadaa lii e, e, e, min cindii bay ka ahaatay anaa xirfadaystay waay wa qowluhu uu yidhi qaala inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii qaala qadaada wuxuu yidhi calaa cilmin minii waa cilmi xaggayga ka ahaaday cilmi xaggayga markaa ka ahaaday waayo taasuu loola jeedaa minii biwujuuhi lmakaasiri waxaan aqaanaa wejiyaalka lagu kasbado wejiyaalka lagu kasbadan kasaya wa qaala alaaakharuuna kuwo kale waxay ku fasireen calaa cilmin min allaahi waa cilmi alle xaggiisa ka ahoo wuxuu ilaahay og yahay annii lahu ahlun inaan istaahilo wax kale iima siin xoolahan wax kale waxaan iima siinin inaan u qalmuu ogyahay ilah subxaana wa tacaala calaa cilmin cindii marka uu leeyahay calaa cilmin min allaahi buu ka wadaa cilmi alla xaggiisa ka ahaaduu og yahay annii lahu ahlun inaan ahel u ahay wa hada macnaa qawli mujaahid uutiituhu calaa sharafin waa mutaystay sharaf ayaan markaa leedahay taasaan markaa ku helay waxaaso dhan markaa ma jiraane yo nimcada ilaahay lagu kufrinin wa can abi hurayrata abi hurayra waxaa laga wariyey radi allaahu canhu anahu abu hurayra samica wuxuu maqlay rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu dhahaya ina alaatan saddex nin oo min bani israa'iila reer bani israa'iil ah waa dadkii naga horeeyey abrasa mid baras buu qabay barasku waa cudurka jirka googooya cadcadaanka ku reeba wa aqraca midna aqrac buu ahaa timii baa ka haaday bidaar buu lahaa wa acmaa ka saddexaadna indhool buu ahaa saddexdaa nin ayaa jiri jirtay reer bani israa'iil bay ahaayeen mid cudur baa xagga jirka ka galay midna madaxa cudur ka galay midna indhaha cudur ka galay ka koowaad abrasa baras buu qaday ka labaadna aqraca aqrac buu ahaayo timii waa ka haaday ka saddexaadna wa acmaa indhoolow ahaa faara inuu jarribo inuu imtixaamuu ilaahay doonay fa bacata wuxuu u soo diray ilayhim xaggooda malakan malag baa loo soo diray fa ataa wuxuu u yimid malagii al abarasa kii baraska qabay kii baraska qabay oo korku ka go'go'ayoo korcadaadka ku dhacay ayuu u yimid fa wuxuu yidhi ayu shayin axabbu ilayka xaggaaga maxaa loogu jeceyl badan yahay adiga maxaad jeceshahay qaala wuxuu dhahay lownun xasanun midab wanaagsan wajildun xasanun iyo harag ama maqaar fiican wayadahabu inay iga tagto cannii xaggayga alladii midkan qad qadaranii annaasu bihi ay dadka igu wasaqaysanayaan waxaan ay dadka iguna cayaanaysa iisoo dhowaanayn ay iga ashashayaan kaana inay iga baaba'do alladii midka qad qadaranii annaasu bihi ay dadka igu dhib ay igu dhibsanayaan ay igu wasaqaysanayaan qaala wuxuu yidhi famasaxahu wuu masaxay malagii intuu saa u soo qabtay gacantiisa yuu ninkii jirka ka mariyey fadahada canhu waxaa xaggiisa ka tegay qadarahu wasaqdiisii fa uctiya waxaa la siiyey lownan midcan wajildan iyo harag xasan ee wanaagsan qaala wuxuu dhahay ayu lmaali axabu ilayka xoola maxaa loo jecelaya xaggaaga waniga maxaa hanti jeceshahay qaala wuxuu an ibilu geelaan jeclahay aw ilbaqaru ama lo'da lashaku raawi geel buu yiri ama yidhi laakiin geel inuu dhahay baa loo badan yahay ilaahay ha kuu barakeeyo fiiha gudihiisa fa ataa wuxuu u yimid haddana intuu ninkaa ka soo tegay alaqraca kii aqraca ahaa kii timo la'aanta ahaayee timuhu ka hadeen buu u yimid fa qaala wuxuu yidhi ayu shayin axabu ilayka adigana maxaa xaggaaga loogu jecel badan yahay qaala shacrun xasanun timo fiican baan jeclahay buu yidhi wayadhabu inay iga tagta canii xaggeeya alladii midka qad qadaraniya annaasu bihi ay dadka igu nacayaan waxaan ay dadka igu wasaqaysanayaanna inay iga baaba'do famasaxahu wa uu masaxay fadahaba canhu way ka tagtay xaggiisa wa uctiya waxaa la siiyey shacran xasanan tima aad u qurux badan qaala wuxuu yidhi ayulmaali axabu ilayka war xoole maxaa loo jeclaya xaggaaga wa ayulmaali maalkeebaa axabu loo jecel badan yahay ilayka xaggaaga qaala wuxuu yidhi albaqaru lo'da aw ilil ama geela ayaa markaa la siiyey qaala wuxuu yidhi malagii baaraka allaahu laka fiiha allah kuu barakeeyo xoolahaaga fa ata alacmaa indheelkii buu u yimid haddana fa qaala wuxuu yidhi ayu shayin axabu ilayka maxaa xaggaaga loogu jecel badan yahay qaala wuxuu yidhi an yarudda allaahu inuu ilaahay ii soo celiyo calaya korkayga basari indhahayga in ilaahay indhoolaan ahee indhaha ii soo celiyo fa ubsira bihi nnaasaan dadka iska ararko taasaan jeclaan lahaa famasaxahu waa uu masaxay faradda allaahu ilaahay baa u soo celiyey ilayhi xaggiisa basarahu araggiisii qaala wuxuu dhahay fa ayu lmaali axabu ilayka hanti io maal maxaa xaggaaga loo jecel yahay qaala alghanamu arigan jeclahay buu yidhi erigaan jeclahay buu yidhi alhanam arigaan jeclahay fa uctiya waa la siiyey shaata ri waalidan uur leh oo dhali rabta fantaja haadaani labadani way u dhaleen wa wallada haadaa kanna way u dhashay kii geelu labadii la siiyey lo'da iyo geelana way u dhaleen midkanna way u dhashay wa wallada haada fakaana wuxuu yeeshay lihaada midkan waadin tog iyo mooro oo min alibili geel ah walihaada kanna waadin tog ayuu yeeshay oo min albaqari lo-a walihaada waadin oo min alghanam allahu akbar ninkii waa laga baxay wala in adaqnaahu raxmatan mina waa meesha ilah ka lehy subxaana wa tacaala haddii insaanka aan naxariis xaggeena ka dhadhansiinahee wuu kibrayaa uma intaa kadib imtixaankii baa socda qaale wuxuu dhahay uma intaa kadib innahu sha'niye ama innahu malagii ataa wuxuu u yimid alabrasa kii baraska qabay kii marka hore baras qabay oo faqiir ka ahaa oo derbiyada fafadhiyey ee dadku nici jira ha islaamin gacanta baraskaaga yeelaa la dhihi jiray oo hadda u kala kacdayo geela uu leey aad yaabayso korkiisa ay fiican yihiin ayuu u yimid muxuu ugu yimid fii suuratihi iyo wa hayatihi maxaa laga wadaa wuxuu ugu yimid suuradiisii hay-adiisii malaggaa wuxuu iska soo dhigay nin baras qaba oo miskiin ah oo baaba ah sida asaga uu ahaan jira oo kale yala soo dhigay faqaala wuxuu ku yidhi rajulun miskiinun nin maskiina ahay ninkoo maskiin ahaan ahay wuu yidhi rajulun miskiinun wabnu sabiilin musaafirna waa ahay socoto qad inqatacad waxaa go'ay bi aniga alxibaalu xariggiibaa iga go'ay sahaydii buu ula jeedaa xariggan waa xarig ma aheen waa sahaydii aan watay fii safarii safarka aan ku watay xariggii waa iga go'ay falaa balaaga liya alyawma maanta wax wax i gaarsiiya ma jiro ilaa billaahi ilaahay mooyaane uma ka bacdi bika adiga ilaahay inuu maanta i caawiya ma ahee cid kaloo maanta safarkayga i gaarsiin kartaayo ma jiro uma ka bacdina bika adi waxaad ii tarto as'aluka waxaan kugu weydiisanayaa biladii macbuudkii actaaka ku siiyey allowna alxasana midab ka fiican waljilda iyo haragii alxasana wanaagsan waalmaala iyo xoolihii ku siiyey baciiran halkoorati wax badan maya tawaga u haysto geela uu leeyahay say u tarmeenay u bateen kaale arag hal xab iga sii buu yidhi waxaan ku weydiisanaa baciiran hal rati alu e, aan ku gaadho bihi ratiga fii safari safarkayga intuu dhinacyada fiirfiiriyo xoog badan baa lagu leeyahay war ani keligii meliya xoolahan buu yidhi fa qaala wuxuu yidhi fakaannii acrifuka war waa ku aqaanaa fakaannii waaba anigoo acrifuka ku kasaaya alam takun abrasa barasla soo ma ahayn jirin yaqdaruka annaasu dadku ay nacaan faqiiran hantilaaba ahoo faqiir ah soo ma ahayn fa actaaka allaahu sow ilaahay kuma siinin almaala xoolahan fa qaala wuxuu dhahay maxaa waxaa asheegoosid xoolaneh la'aan iyo faqiir iyo barasle ay sheegays maxaa inamaa wariftu waxaan ka dhaxlay haada almaala xoolahan kaabiran can kaabiran ab ab baan ka dhaxlay buu yidhi xoolahan awowka awow fac ka fac buu soo jiray xaguu ka jir ilaahiyaa siiye subxaana wa inamaa wariftu waan dhaxlay haada almaala xoolahan kaabiran can kaabirin awowka awoobaan ka dhaxlay buu yidhi qaala malagii wuxuu dhaha in kunta haddaad tahay kaadiban mid been sheegaya fasayaraka allah ilaahay ha kaa dhiga ilaa maa kunta waxaad ahaan jirta been baad aad sheegaysid noqo xoolihii hal mar bay gab dheheen cudurkiina waa ku soo labtay fasayaraka allahu ilaa maa kunta qaala wuxuu yidhi waa kii aqraca lahu wuu yimid timaa cudurka ka galay fii suuratihi buu ugu yimid iyo wahayatihi suu asagu ahaan jiray markuu aqraca ahaa iyo faqiirka oo kaleu iska soo dhigay fa qaala lahu wuxuu ku yidhi mila maa qaala lihaada kaa wixii uu ku dhahay oo kale maskiinaan ahay musaafiraan ahay maka dhaxlay anigee abka ab aan ka dhaxlay buu dhahay xoolahan waxaan aa sheegaysa maba jirada wax aan ahaa maba lahanba weligeena fakhri ma soo marin kaabiran can kaabirin baan ka dhaxlay buu yidhi oo waa jawaabay oo wuxuu ku soo jawaabay kaa wuxuu kusoo jawaabay oo kale fa qaala lahu wuxuu ku dhahay asagana in kunta kaadiban haddaad kaadibtood been ii sheegayso fasayaraka allaahu ilaa maa kunta saad ahayd allah kugu noqo saad ahaan jirtay ilaah ha kaa dhigo qaala wuxuu dhahay faata alacmaa ninkii dhawku u yimid haddana waa malagii fii suuratihi wa hayatihi buu ugu yimid suuradiisi hayadiis buu ahaa maantii iyo fakrigii faqaala wuxuu quun mid miskiinan ahay wabnu sabiilin musaafiran ahay qad inqadacat biya alxibaalu xarigga iga go'ay sahaydi buu ula jeedaa sahaydii ayaa iga go'day buu yidhi xarigii fii safarii safarkayga aan kula socdoon ku gaari lahaa faqaala wuxuu yidhi falaa balaaqa dheh gaarsiin iima sugnaan liya aniga alyowma maanta ilaa billaahi ilahay kaalmadiisa maahan uma bika horaan soo marnay soo maa hadihin adi iyo ilaahay waa qalad ilaahay uma xadiis baan kusoo marnay uma bika ka bacdina adiga as'aluka waxaan kugu su'aashay biladii macbuudkii radda calayka basaraka indhahaaga kuu soo celiyey shaatan hashoo eri baan ku weydiistay buu dhahay hal shaat ah hal ri ah ayaan ku weydiistay shaatan ribaan ku weydiistay buu yidhi as'aluka biladii radda calayka basaruka shaatan ridaasoo ataballaqu aan ku gaaro bihaa ayda fii safari safarkayga safarkan aan ku gaaree harrimo iga soo bixi moorada fa qaala wuxuu dhahay qad kuntu acmaa indheelaan ahaan jiray faradda allaahu calaya basarii ilaahyaa indhahayga ii soo celiyey moorada gal gal moorada fakhud maa shita wadac maa shita allahu akbar waxaa doonta ka qaad waxaa doontana isaga tag inta ilaa indhihiisa intay jiraan yay mooradu buuxdaa kii hore saasuu ahaa hal gel intuu dhegta ka soo qabtuu dhe warkan wado kanna ku darso saddex ka dhigo shan ka dhigo toban ka dhigo wuu awoodi karay laakiin allahu akbar qofku ilaah waafajinayo waa gooni qofkaan la waafajinin waa gooni kare geel muxuu taraya mas hadduu siin lahaa xataa ninkan indhaalka ahaan jira wuxuu dhahay intaad xerada gasho waxaad doontana kala bax waxaad doontana ii dhaaf buu yidhi fakhud qaada maashi'ta waxaad doonto wadac ka tag buu yidhi maashi'ta wixii aad doonto fa wallaahi waan ku dhaartaye laa ajhadu ajhaduka kuu kaaga dadaali maayo alyowma maanta bishayin shay ajhaduka alyowma bishayin akhadtahu lilah ilaah dartii u qaadatay idhibi maysa macnaha kaa ceshan maayo shay aad ilaahay dartii u qaadatay malag ma wax qaadanay waa la imtixaamaya keliye fa wuxuu ku dhahay amsik maalaka xoolahaaga hayso war waxar xataa kaama rabaani intaa waxaan doona qaata ridaada ka baxsada iska daa hal xataa kaama rabo amsik calayka maalaka amsik maalaka maalkaaga hayso fa inama btuliitum waa laydin imtixaamay saddexdiinaba faqad radia allaahu ilaah raalli buu noqday canka xaggaaga wasakhita buu u carooday calaa saaxibayka labadaada saaxiib labadii imtixaanka way ku dhaceen adi laakiin ilaah raalli buu kaa noqday hantidaadana hayso indhahada ha kuu furnaadaano wax kastoo nimcaah ilaahu ku siiye ku shukri saa markaa ku socaa la yidhi akhrajaahu muslim iyo bukhaari baa xadiidka soo saaray xadiidku waa xadiid cajiib badan xadiidku waa xadiid qiso ah xadiidku waa xadiid cibro ku jirtaa xoolahayn isku dejinin ilaahi subxaana wa tacaala wax allaala wixii qofka uu siiyo oo khayr iyo wanaag ah sharaf iyo hantii xoolo ah waxaa loo baahan yahay inuu ilaahay ugula shukriyo subxaana wa tacaala inuu ilaahay ugu mahad celiyo saasaa markaa la rabaa qof kastoo muslima saa ku dadaalo hantida waa wixii hal aada horumarsato ilaadkiisana kugu kaysamaada baabu qowlu اllahi tacaala falama aataahuma saalixan jacala lahu shurakaa waynu habeen dambe haddii rabbi idna wabilahi towfiiq allah